alxamdu lilaah rab alcaalamiin w sala allahu cala muxamadi wcala aali muxamed w salama tasliima kasiira rabbi zidna cilman wcallimna cilman yanfacuna wanfacna bima callamtana ya da aljalaali waalikraam ya allah baab ljumca can sahli bni sacdin asaacidiy radia allahu canhu ana rijaala tamaaraw fii minbari rasuuli illahi sala allahu alayh wasalam min ayi cuudin hu sahl ibnu sacdin asaacidi saxaabiga la yidhaahda radia allaahu canhu waxa uu sheegay anna rijaalan in rag tamaaraw ay murmeen almiraa wa aljidaal waa dooda tamaaraw waxay ka doodeen fii minbari rasuuli illaahi sala allahu aleyh wasalam ay fii sha'ni minbari rasuuli illahi sala allahu aleyh wasalam mimbarkii rasuulka sala allahu aleyh wasalam bay ka doodeen min ayi shayin huwa ayay ka doodeen muxuu ka samaysnaa mimbarkii rasuulku sala allahu alayh wasalam faqaala sahlun sahal waxau yidhi min tarfaa'i alghaaba geedka tarfaa la yidhaahdo waa geed weyn oo dhirta waaweyn ka mida wuxuu shabbahaa geedka dhuurta la yidhaahdo shabbahaa marka waa geed weyn geedkaasaa laga sameeyey buuli bimacnaa qoryo geedkaa laga soo jaray mimbarka uu jumcada ka khudbadayn jiray geedkaasaa laga sameeyey waqad ra'aytu rasuula allahi sala allahu alayh wasalama qaama calayhi fakabbar sahli waxa uu yidhi xaqiiqee waxaan arkay rasuulka sala allahu alayh wasalama qaama calayhi xaaluu mimbarka isku taagay ayaan arkay jumlada maadiyadii hadday ficil dhacdo culammada qaarkood waxay yidhahaan qad baa ilaaba ilaa raacda imaa taxqiiqan wa imaa taqdiira oo haddii aan la sheegin xataa waa in la qadaraa oo la yidhaahdaa qad qaama calayhi xaal qad qaama calayhi xaqiiqe uu mimbarkaa korkiisa isu taagay laakiin bacdu ahlicilmi waxay sheegeen inaynay waajib ahayn ee sida khaalibka ay tahay in qad ay raacdo ee laazim in la qadaro haddaan la sheegin wax keensanaya ma yaallo walacalla qawlahum arjax walow jumhuurka basriyiintu sida kale ha maraanbe fakabbara waa takbiirto allahu akbar ayuu yidhi nebigu sala allahu alayh wasalam wa kabbara annaasu waraa'ah dadkuna waa takbiirteen isaga dabadiisa rasuulka sala allahu alayh wasalam dabadiisa iyagoo ku sugan ayay takbiirteen ama dabadiisay ka takbiirteen meesha ka dambaysa wa huwa cala almimbar walxaal huwa isagu nebigu sala allahu alayh wasalam cala almimbari mimbarka korkiisa uu ku sugan yahay buu takbiirto allahu akbar yidhi dadkuna ka daba takbiirteen mimbarka markaa wuxuu u koray ma aha inuu ka khudbadeeyo xaaladdan ee wuxuu u koray waxay ahayd inuu salaad korkiisa ku tukado mimbarka korkiisa inuu salaad ku tukado si dadku ay u arkaan oo uga bogtaan dadkuna salaaddaasay ku xidhanayeeno e, xaggii ka dambaysee safteen oo safaf markaa u safteen summa rakaca intaa dabadeed nebigu sala allahu aleyh wasallam waa rukuucay yacni markuu qiraa'adii akhriyey dabadeed ayuu rukuucay ee xilligii rukuucdu gaadhay mimbarkii isagoo kor saaran ayuu rukuucay fa nasala alqahqara waa soo degay nebigu sala allahu alayh wasalam soo degitaan uu dib u soconayo alqahqara waxaa loo isticmaalaa markaa dib loo guranayo xagga dambe loo soconayo iyadaan la jiisan xataa sajada ilaa uu ku sujuuday nebigu sala allahu alayh wasalam fii asli lmimbar mimbarka guntiisa uu ku sujuuday bimacnaa xagga hoosaysee arlada uu ka haysto ilaa uu halkaa ku sujuuday nebigu sala allahu aleyh wasalam summa caada intaa dabadeed nebigu sala allahu aleyh wasalam waa noqday oo mimbarkiibuu dib u koray wakhtiga qiyaamkiiyo rukuucda mimbarku ku sugnaanaya wakhtiga sujuudda iyo fadhigana dhulka ayuu fadhiisanaya kuna sujuudayaa xataa faraqa min aakhiri salaatih ilaa nebigu sala allahu alayh wasalam ka faaruqay salaaddiisa dhammaadkeedii uu ka faaruqay oo dhammeeyey yacnii saasuu marna mimbarka u korayey marna uga soo degayey oo wakhtiga sujuudda iyo fadhigana dhulkuu ku sujuudayey fadhiisanayeyna wakhtiga taagnidiiyo rukuucdana mimbarkuu korayey oo ku sugnaa korkiisa umma aqbala cala annaas intaa dabadeed nebigu sala allahu alayh wasalam waa soo qaabilo waa u soo jeestay cala annaasi dadka ayuu soo qaabilay fa qaala wuxuu uhi yaa ayuha annaasu dadow inamaa sanactu haada lita'tammuu bii walitacallamuu salaatii waxaan sidan u sameeyey oo qudha lita'tammuu bii inaa igu dayataan daraaddeed walitacallamuu ay walitatacallamuu iyo si aa u barataan min baabi xadfi ixda taa'ayn salaatii salaadayda aw barataan wa fii lafdin lafdi kale waxaa ku sugnaa fa sallaa waa tukaday nebigu sala allahu alayh wasalam wa huwa calayha waalxaal huwa isagu calayha ay cala almimbari mimbarka uu ku kor sugan yahay ayuu tukaday salaaddii summa kabbara calayha dabeedna markaa waa takbiirtay korkeeda ayuu ka takbiirtay summa rakaca dabeedna waa rukuucay wa huwa calayha walxaal huwa isagu calayha uu korkeeda ku sugan yahay marka salaaddii qayb ka mid ah summada dambe lagu sheegayaa marka fasallada waxaa laga tilmaamayaa salaaddii wuxuu galay isagoo mimbarka kor saaran uma rakaca dabeed waa rukuucay wa huwa calayha walxaal huwa isagu calayha ay cala almimbar mimbarka korkiisa uu ku sugan yahay isaga oo mimbarka korkiisa ku sugan ayuu rukuucay uma nazala alqahqara dabeedna nebigu sala allahu alayh wasalam waa soo degay alqahqara soo degitaan dib u socoda oo uu markaa dib u guranayo oo dib u soconayo isagaan jeesan qibladii kama jeesan laakiin dib buu u soconaya mimbarkii uu deraje deraje uga soo degayaa marka dambena buu ku soo degayaa marka dambena dib buu uga sii soconayaa mimbarkii si uu meel uu ku sujuudaa isagiiyo mimbarka ugu dhaxayso ila dhulkuu doonaya inuu ku sujuudo nebigu sala allahu aleyh wasalam xadiiskan asalkiisu wuxuu ku sugan yahay bukhaari iyo muslim alfaadda qaarkoodaan bukhaari ku sugnayn waa jiraan laakiin asalkiisu waa bukhaari iyo muslim waxaa laga qaadanayaa nebigu sala allahu aleyh wasalam siduu ugu dadaalayey dadka inuu baro cilmiga iyo diinta inuu baro siduu ugu dadaalay oo tacliimtiiba waxay u qaybsantaa tacliim bilficli iyo tacliim bilqowl in ficil wax lagu baro dadka iyo tusid iyo in odhaah iyo sheegis lagu baro marka labada noocba nebigu sala allahu alayh wasalam waa samayn jiray marna odhaah buu ku bari jiray iyo sheegis ayuu markaa ku bari jiray marna ficil iyo tusid ayuu ku bari jiray waxaanu rasuulku yidhi sala allahu alayh wasalam salluu kamaa ra'aytumuunii usallii u tukada sidaa ii aragteen inaan u tukanayo si la mida u tukada ayaa nebigu yidhi sala allahu alayh wasalam waxyaalaha laga qaadanayo waxaa ka mida taabiciintu inay samayn jireen munaaqasho cilmiga ay ka munaaqashoodaan ama ay baxsiyaan ama isla baadhaan inay taa samayn jireen inay taa samayn jireen waxaa kaloo laga qaadanayaa shaygii ka ishkaal gala inay weydiin jireen saxaabada nebiga sala allahu alayh wasalam u noqon jireen waxaanay tahay ruuxu wixii uu garan waayo cidda cilmiga u leh waa inuu su'aalaa fas'aluu ahla adikri in kuntum laa taclamuun waxaa kaloo laga qaadanayaa jidaalka cilmiga laga doodayo haddaan qasad xun laga lahayn sida waxaweeye istusnimo in looga jeedo iyo in khalabo layska doonaayo lagu gacan sarreeyo ama la muran badiyo ee qasdi wanaagsan laga leeyahay oo la doonaayo in waxa weeye in cilmigu la ifsado ama masaa'isha sharciga in loo aqoon yeesho ee qasad xun aan laga lahayn ee ay munaasaxa iyo ay tahay mubaaxaso looga jeedo istifaado tacannut iyo jikaar iyo in la gacan sarreeyo aan la rabin ee qasadkaa wanaagsan laga leeyahay inaan dhibaato ku sugnayn waayo saxaabadii kumay inkirin jidaalkuna wuxuu noqdaa jidaalun bilxaq iyo jidaalun bilbaatil marka jidaalku wada baatil ma aha ama wada madmuum ma aha jidaalka nooc la amraa jira wajaadilhum bilatii hiya axsan waxaad kula dooddaa siba siday ka wanaagga badan tahay kula dood markaa jidaalkii mid la reebay iyo mid la amray mid walba waa leeyihi waxaa kaloo laga qaadanayaa xarakadaas haddii xaajo loo samaynayo salaadda lagu dhaqdhaqaaqayo oo ay tahay mid xaajo loo samaynayo xarakadaasoo kale inaan dhibaata ku sugnayn waayo nebigu sala allahu alayh wasalam inuu mimbarka koraa waa dhaqdhaqaaq inuu ka soo degoo dib u gurtaana waa dhaqdhaqaaq culammada qaarkood baabka waa adkeeyaanoo waxay yidhaahdaan saddex xarako ama saddex dhaqaaq oo xidhiidhi hadday ruuxa ka dhacaan salaaddu waa buraysaa bay yidhahdaan halkanna waxa daahira ah inay saddex xarako gaadhaysay ayaa ka muuqata waxaa kaloo laga qaadanayaa imaamku dadka uu tujinayo inuu ka sarreeyaa haddii xaaja keensatay inay bannaan tahay sidaa nebiguba sala allahu alayh wasalam iyagoo iyagu arladii ku taagan oo dhulka ku taagan aan waxba korsanayn isaga oo tujinayey inuu mimbarka korayey marna korsanaa marna ka soo degayo haddana korayey xaajaa keensatay marka tan noocaasi waxay noqonaysaa midaan dhibi ku sugnayn amaa xadiiska soo arooree sheegaya ida amma arajulu alqawma falaa yaquumanna fii maqaamin arfaca min makaanihim hadduu xadiiskaasi asaxo wuxuu tilmaamayaa oo lagu xambaarayaa in looga jeedo in tansiih laga tilmaamayo ama markaan xaaje keensan in lagu xambaarayo culammada qaarkoodna waa taxsiinayaan xadiiskaas abu daawuud ku soo wariyey waxaa kaloo laga qaadanayaa nebiga sala allahu alayh wasalam raacista la raaca oo afcaashiisa lagu daydaa inay tahay mid waajib ah khaas ahaan marka ficilka nebigu sala allahu alayh wasalam caddaynaayo amar waajiba uu caddaynaayo afcaasha uu nebigu sameeyey sala allahu alayh wasalam waxay noqonaysaa waajiba in lala yimaada can cabdillaahi bni cumara radia allaahu canhuma ana rasuula allahi sala allahu alayh wasalama qaal cabdullaahi bni cumar waxauu yidhi rasuulku sala allahu alayh wasalam waxauu yidhi man jaa'a minkum aljumucata falyaqtasil ku kastoo doona oo minkum idinka idinka mida aljumucata jumcaha doona inuu salaadda jimce soo tukado falyaktasil ha maydho oo intaanu salaada u bixin ha sii maydho xadiiskan waxaa soo wariyey bukhaari iyo muslim waxaanu tilmaamayaa salaada jumce in loo sii maydhanayo mashruuc inay tahay salaadda jumca in loo maydhaa maydhashadaasina cibaado tahay rabbi loogu dhowaanayo waa laysla ysla oggolyahay oo maydhashadu waxay u qaybsantaa maydhasho cibaado ah oo qurbo ah oo ilaahay loogu dhowaanayo oo ama waajiba ama sunno ah ama waxay noqotaa caaday noqotaa labadaa nooc ayay markaa noqotaa maydhashada maydhashada jumcada la maydhanayaa waa maydhasho cibaado ah waana qurbo rabbi loogu dhowaanayo culammadu waxay isku hayaan ma waajibba oo haddii laga tago waa lagu dambaabayaa mise waa sunne oo haddii lala yimaado ajar baa laga helayaa haddii laga tagana laguma dambaabayn laba qowl bay ahlucilmigu ka leeyihiin qowlka jumhuurka culammadu qabaan waxay tahay waa inay sunno tahay baa jumhuurka culammadu qabaan jamaahiirtu saasay ku tageen daa'ifo yar oo culammada ka mida ah waxay leeyihiin waa waajib ee sunne ma aha laakiin jamaahiirtu waxay leeyihiin waa sunna ayay markaa leeyihiin qolyaha waajibnimada qabaa waxay leeyihiin waa midda koowaad ee nebigu sala allahu alayh wasalam waa amre oo hadduu midkiin doonaayo inuu jumcada yimaado jaa'a minkum jumucata waxaa laga tilmaamaya yuriidu an yajii'a ayaa laga tilmaamaya hadduu doonaayo midkiin inuu jumcada yimaado hadduu yimaaddo yimiba ma waxaa loo jeedaa masjidka markuu yimaado markaa ha maydho maya waxaa looga jeedaa inta aanu masjidka iman laakiin doonaayo inuu yimaado markaa inuu soo maydhaa laga tilmaamaya marka falyakhtasil waa amar qaacidadu waxay tahay waalamru yaqtadi alwujuub amarku wuxuu keensanayaa waajibnimuu keensanayaa oo shaygaa la amray inuu waajib yahay ayaa laga qaadanaya waa midda kale waxaa kaloo soo arooray xadiis saxiixaynka ku sugan ou nebigu yidhi sala allahu alayh wasalam guslu yowmi aljumucati waajibun calaa kulli muxtalim maydha maalinta jumco la maydhaa ruux kastoo qaangaadha waajib bay ku tahay waxaa laga qaadanayaa haddii aanu qaangaadh ahayn inaanay waajib ku ahayn oo cidda aan qaangaadhka ahayn waa marfuuculqalam oo dee waajibaadku ma saarna ha yeeshe waa la amrayaa ashyaada waajibka ah waxaa loo amrayaa nadbi ahaan baa iyaga loo amrayaa iyo tadriib lagu tababaraayo ayaa loo amraya culammada jamaahiirtu markay yidhaahdeen waajib ma aha waxay u cuskadeen xadiiska sheegayaa man tawadda'a yowma aljumucati fa biha wa nicmat waman iqhtasala falghuslu afdal ruuxa weysaysta maalinta jumcada weysadaas ayaa wanaagsanaatay oo nicmo lahaatay kii maydhana maydhashada afdal ah wejigay ka daliishanayaan waxay tahay ruuxii weyse keliya la yimi lama dhaleecayne waa la ammaanay maydhashadu hadday waajib ahaan lahayd oo uu ka tagana dee lama ammaanina waa la dhaleecayn lahaa waa midda kale ee waxaa la tilmaamay in maydhashadu ka fadli badan tahay weysada marka asliga fadliga inay wadaagaan laakiin siyaadada fadliga ay leedahay maydhashadu ayaa laga qaadanaya xadiiska sanadkiisa waxbaa ku sugan ha yeeshee culammada qaarkood way taxsiiniyeen bacdu ahlicilmi xadiiska maqaal baa ku jira bay yidhaahdeenoo sanadkiisay ka hadleen calaa haadaa haddii lagu socdo inaanu sugnayn dee xadiiskaasi ma caaridayo axaadiistan saxiixa ku sugan haddii la yidhaahdo xadiiskaasi waa sugnaaday markaana waxay noqonaysaa in la jamciyo la ysku dayo culammada qaarkood waxaabay yidhaahdeen iyagoo tilmaamaya xadiiskan inaannu caaridayn axaadiistaa kale aynu sheegnay waxay yidhaahdeen weysadaa la ammaanay weysaduna mar walba waa fiican tahay fa biha wa nicmat dee shakhsigii inuu wax kaloo markaa xumaana la yimi iyo inaanu la iman lagama hadlin shakhsigi waa wanaagsan wanaagsanyahe lama odhan fa biha wa nicmat bihaadana waxaa loo jeeda weysadii baa loo jeedaa marka inay weysadii fiican taha laga tilmaamaya weysaduna mar layba waa fiican tahay waman iqtasala faalghuslu afdal ismu tafdiilka wakhtiyada qaarkood waxaa loo isticmaalaa laba shay oo aan asalka fadliga wadaagin baa wakhtiyada qaarkood ismu tafdiil la geliyaa walow aamana ahlulkitaabi lakaana khayran lahum hadday rumayn lahaayeen ahlukitaabku inay rumeeyaan baa u khayr lahayd khayran waa ismu tafdiilo afdal bay la midto asalkeedu wuxuu ah akhyar wa ghaaliban aghnaahumuu khayrun wa shar can qawlihim akhyaru minhu wa ashar marka halkii akhyaru la odhan lahaabaa kasratul isticmaalka daraaddeed hamsada loo tuuro oo khayrun loo yidhi dee lagamana tilmaamayo inay ahlu kitaabku iimaan la yimaadaan waxay ka khayr badan tahay inay iimaan aynay la imanin inayna la iman iimaanna waa wanaagsan tahay laakiin tan baa ka sii wanaag badan muraadku ma aha oo saa loogama jeedo oo inay iimaan la iman waayaan oo ahlu kitaabku rumayn waayaan dee waaba kufri oo waa gaalnimo oo gaalnimaduna wa acdamu dambin waa dembi kii ugu weynaa weeye culammada jumhuurku markay yidhaahdeen xadiiskani wuxuu tilmaamayaa sunnanimo maydhashadu inay sunno tahay buu tilmaamayaa markay yidhaahdeen xadiiskan sheegaya wuslu yowmi aljumucati waajibun calaa kulli muxtalim waxay yidhaahdeen waajib waxaa looga jeedaa waa mu'akkad oo wujuubku kii sharcigaa laga tilmaami maayee wujuub lugawiyaa looga jeedaayo waa mid la adkeeyaa laga tilmaamaya sida loo yidhaahdo xaquka waajibun calay hebelow xaqaagu waajib buu igu yahay bimacnaa mu'akkad buu korkayga ku yahay siday u yidhaahdaan calaa kulli xaal sida axwadka ixtiyaadka badan lihi waa inaan laga tegin maydhashada maalinta jumcada la maydhanayo ee ilaaba ilaa lala yimaado ee ilaaba ilaa lala yimaadaa haddaba waxa isweydiin lama waxa loola imanayaa liajli alyowm ma maalinta daraaddeed baa loola imanayaa mise salaadda jumce daraaddeed baa loola imanaya jumhuurka culammadu waxay leeyihiin lisalaati yowmi aljumuca loola imanaya salaadda jimce weeye waxa loola imanaya daa'ifo yar baa waxay ku tageen oo qolada daahiriyada ah maalinta daraaddeed baa loo maydhanaya oo xataa qofku haddaanu jumco aanu tegayno tukanayn ama jimca ku waajibin amaba jimcihii soo tukado kadib salaadda dabadeedba ha maydho waayo liajlilyowm baa loo maydhanaya liajlilyowm haddii loo maydhanayana farqi ma kale leh in gelinka hore la maydhiyo in gelinka dambe la maydho sidaa jumhuurka culammadu ma qabaan daahiriya qabta qowlka laakiin saxiixi waa sida jumhuurka culammadu ku tageen oo in salaadda daraaddeed loo maydhanaayo jamacaa la tegaayo la ysugu imanayo waxaa caddaynaya xadiis ku soo arooroo sheegaaya ruuxa markaa jumcada tegayaa kan laftiisu waa ka sheegaya saxiixun man jaa'a minkum aljumucata falyakhtasil riwaayaa soo aroortay sheegaysaa waman lam ya'tiha falaysa calayhi guslun kaan jumcada tegayn maydhasha ma saarna liajli salaati aljumuca inay tahay waxa loo maydhanaya ayaa laga qaadanaya waxaanay culammadu yidhahdeen sabab bay lahayd sababtaasi waxay ahayd sida abu cawaana soo wariyey oo cabdullaahi ibnu cumar ka soo wariyey wuxuu idhi dadku camalladooday ku kallihi jireen beeray lahaayeenoo madiine waxay lahayd beero marka salaadda hore waxaa lagu foofi jiray shaqooyinkoodii bay ku foofi jireen beerahoodii bay falan jireen iyagoo beerihii ku soo dhididay oo dharkii ay ku soo shaqeeyeen sitaa ayay saxaabada qaarkood waxa dhacday inay markaa yimaadeen salaadda ka soo gaadheen shaqadii baa laga yaabaa inay ku raageen dabeedna markii ay salaadda yimaadeen ayaa waxa dhacday yacnii dhididkii iyo boodhkii iyo shaqada raadkeedii ayaa ka muuqda jamaciina waa isu imanayaayo dee masjidkii baa la wada imanaya waxaa dhici karta markaa dadka qaarkood dee inay nowcan maa dhididki markaa yacni lagu dhibsado dharkanay ku yimaadeen ay ku soo dhidideen in lagu dhibsadaa laga yaabaa jamac badanna masjidkii waa isugu imanaya markaasaa nabiga sala allahu aleyh wasalam saxaabada qaarkood uga cawdeen akhraja abuu cawaanata can ibni cumara radia allaahu canhuma kaana annaasu yakhduuna fii acmaalihim faida kaanat iljumucatu jaa uu calayhim siyaabun mutaghayira dadku camalladooday ku kallihi jireen marka dabeed jumcaduu soo xadirtoo jumcadii ay timaaddo way iman jireen iyaga oo korkooda ay ku sugan tahay dhar markaa beddelani ay ku sugan tahay yacnii markaa dhidid iyo wax la midi marka ay beddeleen fa shakaw dalika lirasuuli illahi sala allahu alayh wasalam waxay uga cawdeen rasuulka sala allahu alayh wasalam faqaala man jaa'a minkum aljumucata falyaghtasil dabeed nebigu wuxuu ku yidhi sala allahu alayh wasalam ku kastoo idinka idinka midoo jumcada tegayaa ha maydho ayaa nebigu yidhi sala allahu alayh wasalam marka jumcadii waxaa laynoo sharciyeeyey in la soo maydho dhar nadiifa la soo gashado udgoon laysa soo mariyo yacnii hay'addiiyo qaabkaa la wanaajinayaa si dadka waxa weeye jamaca isugu imanaya qaarkood qaarka kale aynay u karaahiyeysan oo udug wanaagsani uu ka soo kankamayo mid walba oo nadaafaddu ay ka muuqato inay nadiif wada yihiin sidaas ayaa la amray jumcadii marka waxaa lagu tegayaa hay'adda ugu fiican iyo qaabka ugu fiican iyo dharka ugu fiican yaa banii aadama khuduu ziinatakum cinda kulli masjid markaa sidaas weeye halkaa waxaynu baraarujinaynaa dadka qaarkood jumcada markay maydhanayaan way maydhaan ha yeeshee niyo cibaade ah uma maydhaan ee cala sabiil caaday u maydhaan marka niyo in lala yimaadaa lagama maarmaan ah oo niyadu waxay culammadu yidhaahdeen waxaa ku sugan tamyiizu alcibaadaati bacdiha can bacd iyo tamyiizu alcibaadaati can alcaadaat cibaadaadkiiyo caadaadka niyada ayaa kala soocaysa shayga ma cibaada looga jeedaa mise caado ayaa looga jeedaa ficilkii oo isku mida ayaa haddii cibaado looga jeedayna uu cibaado noqonayaa haddii caado looga jeedayna uu caado noqonaya yacnii sidaas ayuu noqonaya marka niyadaa kala farqinaysa cibaadaadka laftooda niyadu way kala farqinaysaa waa kala soocaysaa oo haddii shaygii qurbo looga jeedo wuxuu noqonayaa dee cibaadu noqonaya haddaan qurbo looga jeedinna cibaado ma noqonayo cibaado ma noqonayo markaa niyo cibaado looga jeedo waa in loo sameeya can jaabir ibni cabdillaahi radi allaahu canhuma qaala ja'a rajulun wannabiyu sala allahu alayh wasalam yakhtubu annaasa yowma aljumuca jaabir ibni cabdillaahi waxa uu sheego uu yidhi nin baa yimi wannabiyu sala allahu alayh wasalam iyada oo nebigu yakhtubu annaasa dadka u khudbadaynayo yowma aljumucati maalin jimce uu dadka u khudbadaynayo fa qaala wuxuu yidhi sallayta yaa fulaan ay asallayta yaa fulaan miyaad tukatay hebelow qaala wuxuu idhi laa maya qaala wuxuu idhi qum farkac rakcatayn wuxuu idhi kac oo tuko laba ragcadood wa fii riwaayatin fasallii rakcatayn riwaayo kale waxay sheegaysaa inuu nebigu yidhi sala allahu aleyh wasalam fasalli tuko rakcatayni laba ragcadood tuko laba ragcadood tuko xadiidkani bukhaari iyo muslim buu ku sugan yahay riwaayada lafteeduna waxay ku sugan tahay bukhaari iyo muslim nebigu sala allahu alayh wasalam maalin jimcuu khudbadaynayay isagoo khudbaddii ku jiraa nin soo galay markuu soo galayna waa iska fadhiistay ninkaa waxaa la odhan jiray sulayk alkhatafaani magiciisa sulayk baa la odhan jiray bisiin alkhatafaani khatafaan baa loo nisbaynaya marka taxiyatulmasjidkii ma tukan ninku ee waa iska fadhiista waxaa laga qaadanayaa xilli kastoo masjidka la soo galo in taxiyatulmasjid la tukado ee aan layska fadhiisan salaadda faralka haddii la tukanayo faralkaa la tukanaya taxiyatulmasjid lalama imanayo yacnii salaadda markaa kaa deeqdo kaaga fillaatay taxiyatulmasjidkii haddii kale waa in taxiyatulmasjid la tukadaa waxaa kaloo la samayn karaa sunnihii salaadda ka horreeyey sida duhurkoo kale sunnaha ka horreeya iyo taxiyatulmasjidkii waxaa kaa wada kaafinaya labada ragcadood marka u wada niyood si oo madax bannaan haddii uu taxiyatulmasjid ula yimaadana waxay noqonaysaa fadiiladii iyo salaaddaas inuu helaayo marka waxaa laga qaadanayaa xadiidkan xataa khudbadda jumcada marka la khudbadaynayo taxiyatulmasjidka in lala imanayo oo aan la odhanaynin mar hadduu khatiibku khudbadaynayo jumcadii waa la yska fadhiisanayaa waayo jumcada marka la khudbadaynayo aamusa la yidhi haddii laba ragcadood la tukadana dee wax badan baa la akhrinayaa oo qiraa'a lahoo tasbiix lahoo takbiir lahoo taxmiid lahoo duca lahoo atixiyaad laho marka taa yaanu ku mashquulin la odhan maayee ha iska dhegaysto khudbaddo ha iska fadhiista la odhan maayo ee waxaa la odhanayaa taxiyatulmasjidka tuku ayaa la odhanaya marka in taxiyatulmasjidkii lala imanayo wakhtigaa khudbadda lagu jiro laakiin la khafiifinayo bay ahlucilmigu ka qaateen xadiis kalena khafiifinta sheegaya ida ja'a axadukum walimaamu yakhtubu falyarkac rakcatayni walyatajawaz fiihimaa nabigu wuxuu uhi sala allahu aleyh wasalam hadduu mid ka yimaado iyada oo imaamku khudbadaynayo laba ragcadood ha tukado laakiin labada ragcadood ha gaabiyo yaanu dheerayn culammada qaarkood baa waxay yidhahdeen xadiiskani inoo qorani ee sheikhu markaa kitaabka ku qoray cumdaha wuxuu khaas ku ahaa ninkaasuu ku gaar ahaa ee mid lala wadaagayo xukum caama laga qaadanaya maaha aha laakiin warkaasi sax maahee sida culammada in badanoo ka mida ay mareen oo imaamu shaafici iyo imaam axmedba ka mid yihiin oo ah markaa wakhtigaa in lala imanayo wakhtigaa imaamku khudbadaynayo jumcadii in lala imanayo taxiyatulmasjidka ayaa imaamu shaafici iyo imaam axmed iyo asxaabulxadiiskuba ku tageen xadiidkan keliya ma ahee xadiis kaleoo caamana waa jiraa oo tilmaamaya idaa ja'a axadukum aljumucata walimaamu yakhtubu falyarkac rakcatayni marka waa xukum caam ah waa ku kastoo yimaada saas aawadeed bacdi culammada ka midii warkay yidhaahdeen ninkaasay ku gaar ahayd ama xaaje ayaa ku sugnayd oo ninku waa baahnaa dabeedna qum fasalli markuu yidhi wuxuu uga jeeday nebigu sala allahu alayh wasalam inuu dadka tusay arkaan ninka si ay hadhow wax u siiyaan waxyaalaha noocaasi waa ashyaa daciif ah waa aan qawi ahayn labada xadiisba waxay sheegayaan taxiyatalmasjidka in lala imanayo markaa khudbadda uu imaamku khudbadaynaayo oo aynay dhacaynin ee lala imanayo ayaa laga qaadanay waxaa kaloo xadiiska laga daliishanayaa ruuxu inuu yimaado iyadoo jumcadii khatiibku khudbadaynayo inaanu aasim ku noqonaynin oo la odhanaynin haddaad hore u iman weydo khatiibkaan korin haddaanad imanin waa dembowday inaan la odhanayn waayo nebigu sala allahu alayh wasalam kuma canaanan ninkani imaatinka uu wakhtigaa yimi iyadoo oo nebigu khudbadda ku jiro inuu yimi oo aanu hore u imannin nebigu sala allahu alayh wasalam kuma canaanan hadday laazim ahaan lahayd in laga soo horreeya shay waajiba ah hadday ahaan lahaydna dee waa caddayn lahaa shaki waxaanu ku sugnayn inay shay markaa sunno ah oo fiican tahay oo fadiilo badani ku sugan tahay in la soo hormaro laakiin waajib ma aha waajib ma aha waxaa kaloo laga qaadanayaa khatiibku isagoo khudbaddii ku jira hadduu cid la hadlo ciddaasina ay u jawaabto inay bannaan tahay laqwina aan lagu dhicin jumcadina aynay waxba ka noqonaynin laa khatiibka la hadlay aynay waxba ka noqonayn iyo ruuxa kale u jawaabaye wax la weydiiyaye isaguna la hadlay labada midnaba inaan jumcadii ka nuqsaamayn waxna ka noqonayn saas aawadeed markuu khatiibku khudbadaynayo jumcada ruuxna yaanu hadlin ashyaada laga reebayay ka mid tahay ashyaada laga reebayo waxaa ka mid a ciddii khatiibku la hadlo ama khatiibka la hadlaysaa waxay noqonaysaa iyadu markaa mid aan ku dambaabayn bay noqonaysaa ninkii acraabiga ahaa laftiisu waa kii soo galay oo nebiga sala allahu alayh wasalam la hadlay oo yidhi markaa abaar daran baa jirta oo xoolihii dhammaade ilaahay noo bari qad laqawta nebigu ma odhan sala allahu alayh wasalam marka ciddii khatiibka la hadlaysaana inay ka hadhayso ahlucilmiga qaarkood halkaasi ka deliishadeen waxaa kaloo laga qaadanayaa nebigu sala allahu alayh wasalam shay khata oo la sameeyo inaanu ka aamusayn waayo ninkaasi inuu iska fadhiistay waa kaa yidhi qum fa salli yacnii kac oo fasalli rakcatayn ama farkac rakcatayn laba ragcadood tuko waxay kaloo culammadu ka dariishadeen fadhiga yaree sidaa loo fadhiistaa ee markiiba laga kacaa inaanu taxiyatu masjidkii tegsiinaynin masalan ruuxii baaba is-ilaawayoo ruuxba intuu salaamibu dabeedna saa u yara fadhiistay dabeedna markiiba waa kacay taxiyatulmasjidkii kama tegine waa u joogaa marka ha tukado can cabdilaahi bni cumara qaala kaana rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam yakhtubu khudbatayni wa huwa qaa'imun rasuulku wuxuu ahaa sala allahu alayh wasalam yakhtubu mid khudbadeeya khudbatayni laba khudbadood buu khudbadayn jiray jumcada wuxuu labada khudbadood khudbadayn jiray wa huwa qaa'imun walxaal huwa isagu qaa'imun uu taagan yahay ayuu labadaa khudbadood khudbadayn jiray yafsilu baynahumaa wuxuu labada khudbadood khudbadayn jiray yafsilu xaaluu kala soocayo kala goynayo baynahumaa ay bayna alkhudbatayni labada khudbadood dhexdooda bijuluusin fadhi uu ku kala goynayo oo ku kala soocayo alcallaama maxamed ibnu saalix alcuthaymiin siduu baraarujiyey xadiidka nusakha cumduhu waa isku khilaafsan yihiin oo qaarna waxay ka dhigayaan saxaabigiisu inuu yahay cabdulaahi ibnu cumar nusakha qaarkood oo cumdaha ka midina waxay ka dhigayaan saxaabiga xadiidkan soo weriyey inuu yahay jaabir ibnu samura labada xadiis xadiiska jaabir iyo xadiiska cabdulaahi ibnu cumar labadaba lafdigoodu sidan waa ku dhow yahay labadabana bukhaari iyo muslim iskuma waafiqine midba mid baa soo weriyey oo xadiiska cabdullaahi bnu cumar waxaa soo wariyey bukhaari ayaa soo wariyey ee muslim soo werin can cabdilaahi ibni cumara radia allaahu canhuma qaala kaana anabiyu sala allahu alayh wasalam yakhdubu khudbatayni yaqcudu baynahumaa saasaa bukhaariga ku sugan nebigu wuxuu khudbadayn jiray laba khudbadood oo uu dhexdooda fadhiisto ka ibnu cumar infarada bihi albukhaariyu ka jaabir ibnu samurana muslim baa la gaar noqday can jaabir ibni samurata qaal kaanat lilnabiyi sala allahu alayh wasalam khudbataani yajlisu baynahumaa yaqra'u alqur'aana wa yudakiru annaas muslim baa la gaar noqday bukhaari lama werin sheikhu markaa wuxuu odhanayaa waxaa laga yaabaa inuu mu'allifku macnaha uu koobsanayo un eegay oo waxba saxaabiga markaa aanu eegin yo alfaadiis bacdi waxaabay yidhaahdeen xadiidkan bukhaari iyo muslim sugna laakiin asalkiisu inuu bukhaariga ku sugan yahay isagoo min xadiisi cabdulaahi bni cumara waynu sheegnay asalkiisu inuu muslimna ku sugan yahay isagoo min xadiisi jaabir ibni samura'ana waa sheegnay markaa nebigu sala allahu aleyh wasalam maalinta jumce wuxuu khudbadayn jiray laba khudbadood khudba waaxida maaha waa khudbataan labadaa khudbadood wuxuu khudbadayn jiray isagoo mimbarka saaran intii mimbarka aan loo samaynin oo mimbar in loo sameeyo aanu amrin jirri timireed oo masjidka ku dhisan ayuu ku tiirsan jiray nebigu sala allahu aleyh wasalam masjidka nebigu sala allahu aleyh wasalam wuxuu ahaa cariish markaa jirridgee timireed ayuu ku tiirsan jiray dabeedna halkaasuu ka khudbadayn jiray markii dambeu wuxuu nebigu amray sala allahu aleyh wasalam in mimbar loo sameeyo mimbarkii baa loo sameeyey markii mimbarka loo sameeyey maalintaa laga bilaabo mimbarka korkiisa ayuumbuu ka khudbadayn jiray isagoo taagan laba khudbadood labada khudbadood dhexdoodana waa fadhiisan jiray taagnina waa ku khudbadan jiray waxaa laga qaadanayaa salaada jumce laba khudbadood in lala yimaadaa inay tahay mid waajiba inay tahay culammada qaarkood waxaabay yidhaahdaan jumcadu inay asaxdo shardibaabay u taho waa shardu sixo shardinimadana waxay ka qaateen nebigu sala allahu alayh wasalam jumco ma tukannin in laba khudbadood horteed uu khudbadeeye mooyaane marka marnaba kama tegin hadday bannaanaan lahayd in laga tagaa dee waa caddayn lahaa nebigu sala allahu alayh wasalam dawaamka uu ficilkaa daa'imay uuna yidhi salluu kamaa ra'aytumuunii usallii marnaba aanu ka tegin ayaa waxaa laga qaadanayaa waajibnimada ayaa laga qaadanaya labadaa khudbadood ee jumcaduna way ka horreeyaan jumcada jumcada waa ka horreeyaan labadaa khudbadood waxaa lala imanayaa mahadnaq rabbi loo mahadnaqo iyo ammaan ilaahay la ammaanaayo iyo shahaadateynka in la qiraayo iyo in qur'aanka wax ka mida walow aayatan la akhrinayo iyo in wax wanaagsan iyo taqwo la amrayo nebigana waa lagu sallinayaa sala allahu alayh wasalam xadiis baa wuxuu ku soo arooray khudbad kasta oo aan tashahud ku jirin bimacnaa shahaado tawxiidka la qiraya inay ku jirin ashhadu an laa ilaaha ila allah wa ashhadu anna muxammadan rasuuluullah fa hiya jadma waa mid dhantaalan weeye waa gacan go'an tahayoo bimacnaa waa dhantaalantaha looga jeedaa ma dhammaystirna xadiidkana culammada qaarkood waa taxsiiniyeen culammada quwaysayna waxaa ka mida ah alcallaama maxamed naasir iddiin alalbaani raxmatullaahi cala aljamiic saas aawadeed waa inaan shahaadataynka laga tegin marka la khudbadaynayo shuruuddii khudbaddu inay dhammaystiranto waa in lagu dadaalaa waxaa dhacda wakhtiyada qaarkood inay bacdu bacdulikhwa eh, ka tagaan shahaadateynka wa ashhadu an laa ilaaha ila allah wa ashhadu anna muxamadan rasuulullah khudbadda aynay ku sheegin marka waa inaan laga tegin ee lagu dadaalaa shuruuddii khudbadduna inay dhammaystiran tahay waa in lagu dadaalaa oo shuruudda la dhammeeyaa fuqahaduna waa ku kala duwan yihiin waxa loo shardinaayo khudbadda ama waxa arkaanta u noqonaysa waa ku kala duwan yihiin shaaficiyadu waa badiyaanoo waxay yidhaahdaan shan arrin baa arkaan u ah khamsatu arkaan bay leedahay hal rukni oo ka mida ah haddii la waayo khudbaddu ma ansaxaysay yidhahdaan arkaanta ay sheegeen waxaa ka mida waa in duco muslimiinta loo ducaynaya ama dadka loo ducaynaya ama xaadiriintan joogee muslimiinta ka mida loo ducaynaya ilaaba ilaa waynay ku jirtaa oo haddii ducadaasi aynay ku jirin waxay shaaficiyadu leeyihiin khudbaddu asixi mayso baajuuri wuxuu odhanayaa qadarka ugu yar ee ducadaasi ku sugnaanaysa waxa weeyaan in la yidhahdo raximakumullaah in la yidhaahdo waa inta ugu yar ducadiiyo salliga laba ruknay ka kala dhigayaan ha odhannin oo salliguba waa ducee haddii duca rukni arkaanta khudbadda ka mida ay tahay haddaa nebiga ku salliyey miyaanan ducadii la iman waxay ka dhigayaan laba ruknay ka kala dhigayaan calaa kulli xaal in la ogaado kolay sida madhabku qabo waa muhim waxayse u cuskanayaan waa xadiiska sheegaaya kaana yastakfiru lilmu'miniina waalmu'minaat ee bazaar soo wariyey waxayna leeyihiin kaanadaasi waxay sheegaysaa dawaamu nebigu daa'imay sala allahu alayh wasalam oo khudbad kastoo jimce uu iyo mu'minaadka ugu ducayn jiro ilaahay dembidhaaf uga bari jiray halkaana waxaa ka soo baxaysaa khudbaddu inaanay ducadaa la'aan karin marka rukni arkaantii khudbadda ka miday ka dhigeen ha yeeshee xadiidkaa bazaar sanadkiisu waa daciif ahlucilmi badan baana caddeeyey inuu daciif yahay waxaana ka mida ah xaafid ibnu xajar alcasqalaani oo shaaficiyu shaaficiyulmadhaba fii buluuqi almaraam waa ku caddaynaya inuu daciif yahay daciifna xukum lagama qaato waliba culamada qaarkood waxay leeyiin waa daciifun jiddan aad buu u daciif yahay dacfigiisu waa daran yahay calaa haada mar haddaanu daliil kale aynay lahayn rukuninimadu intaa kuma sugnaanayso xadiiska daciifkaana looma deliishanayo ha yeeshee ducada mu'miniinta loo ducaynayaa waa shay maxmuudoo fiican oo in nafaheenna aynu u ducayno mu'miniintana u ducaynaa waa shay fiican marka in lala yimaadaa way fiican tahay tegista laga tagana haddii mar mafsada ka dhalanayso sida sunnayaasha qaarkood looga tago inaan looga tegin bay noqonaysa waa ducadii oo sunno ah tegista laga tagayna mafsado kale ay ka imanayso laga yaabo tashwiishi inuu ka yimaadoo la yidhaahdo wardadow khudbaddeennu ma asixin waayo khatiibku ma ducaynin rukni arkaantii khudbadda ka mida maqan mar haddii rukni arkaantii khudbadda ka mida ah ay maqan tahayna khudbadneedu ma asixin marka waxba kama jiraan khudbadda aan ku noqonno haddii salaadda la tukadana la yidhaahdo jumcadeennii iyo khudbaddeenni toonna ma asixina dib aan ugu laabanno mafsado intee leeg ba ka imanaysa iyo buu iyo dajo yaa marka waxa weeye marka horeba waa inaan laga tegin oo lala yimaada waayo in la duceeyaa waa maxmuud oo khudbadda lagu duceeya qawl shaada wuxuu odhanayaa oo dadka qaarkood ay yidhaahdeen khudbadda haddaan istisqaa lagu ducaynayn in la duceeya sunno ma ahe waa bidcu qowlkaa wax salafa uma ogin inuu ducayn jiray nebiguna sala allahu aleyh wasalam waxaa laga fahmayaa xadiiska muslim saxiixa ku soo wariyey marka bidca mid lagu sheegi karo ma aha xadiiskii muslim wuxuu tilmaamayey inuu saxaabi arkay khatiib khudbadaynayo gacmaha sare u taagay yacnii ducadii ayuu gacmaha taagay markaasuu qabaxa allaahu haatayni alyadayn saxaabigii baa odhanaya ilaahay labadaa gacmood ha xumeeyo rasuulku sala allahu alayh wasalam kama kordhin jirin farta inuu taago macnaha laga fahmaya xadiiska maxay tahay nebigu markuu ducaynayo khudbadda ku ducaynaayo gacmaha ma taagi jirin waayo asalkii ducada ma inkirin ee rafculyadaynkii buu inkiray haddaan istisqaa aynay ahayn istisqaagu xadiis bay leedahay saxiixa ku sugan in gacmaha la taagayo sheegaya laakiin duca aan istisqa ahayn haddii lagu ducaynaayo gacmaha lama taagayo laa khatiibkaan gacmaha taagaynoo gacmaha sare u qaadayn kuwa dhagaysanaya iyo khatiibka toonna qolana gacmaha sare u taagi mayso laakiin hadduu roobdoon ku duceeyo allaahumma sqina allaahumma sqina allahumma aqisna hadduu ku duceeyo marka imaamkuna gacmaha waa taagayaa khatiibka ahi dadka mustamiciinta dhegaysanayana gacmaha waa taagayaan xadiiska bukhaariga ayaana caddaynaya in nebigu gacmaha sare u qaaday wa rafaca annaasu aydiyahum yadcuun dadkuna ay gacmaha sare u taageen iyagoo iyaguna aamiinsanaya oo aamiin marka ducooyinka kale aan istisqaa ahayn ee wakhtigaa khudbadda jumco lagu duceeyo dadka kale gacmahana taagi maayaan aamiinna odhan maayaane aamuskooday laasimayaanoo waa dhegaysanayaan hadduu laakiin roobdoon ku duceeyo gacmahana waa taagayaan sida khatiibkuba u taagayo aamiinna waa odhanayaan wa rafaca annaasu aydiyahum yadcuun xadiiska bukhaariga arkaanta khudbadda calaa kulli xaal waa in la ilaaliyaa oo aan laga kala tegin xaafid ibnu xajar wuxuu ka mid yahay qolyaha odhanaaya xadiiska lafdigani bukhaari kuma sugna oo wuxuuhi weli nasaa'i wadaara qudni min hada alwajhi kaana yakhtubu khudbatayni qaa'iman yafsilu baynahuma wagafala saaxibu alcumdati facaza hada allafda lisaxiixayn marka waxa weeye calaa kulli xaal ka bukhaari ku sugan iyo ka muslim ku sugan labada markaa saxaabiya kala duwan ay soo kala wariyeen kan waa la macnay laakiin lama lafdi aha waxaa kaloo laga qaadanaya khudbadda jumcada marka la khudbadaynaayo in taagni lagu khudbadeeyo inay tahay nabiguna sala allahu alayh wasalam taagni buu ku khudbadayn jiray oo qur'aankana waa lagu sheegay xadiiskana waa lagu sheegay wa tarakuuka qaa'ima axaadiistii nabiguna sala allahu alayh wasalam waa tilmaamaysaa mana dhicin nabigu sala allahu alayh wasalam jumca waaxida khudbadaheedii inuu fadhi ku khudbadeeyey ma dhicin waxayse culammadu yidhaahdeen haddii khatiibkii aanu istaagi karaynin oo xaaja keensato inuu fadhiisto lilxaaju u fadhiisanayaa wa ilaa sunnada khudbaddu waa in la istaago weeye oo taagni lagu khudbadayo fuqahada qaarkood waxay ka hadlaan mas'alo kaloo ku saabsan khudbadda in carabi lagu khudbadeeyaa ma shardibaa mise shardi maahe af kale waa lagu khudbadayn karaa oo aan carabi ahayn culammada qaarkood waxay leeyihin waa shartiya waa in carabi lagu khudbadeeyaa af aan carabi ahayn haddii lagu khudbadeeyo khudbaddu ma ansaxaysay yidhahdeen laa tasixu alkhudba waayo nebiga sala allahu alayh wasalam wuxuu ku khudbadayn jiruun carabi mana odhan af kale waa ku khudbadayn kartaan marka carabigaa waajib ah waa qawl bacdi kale culammada ka midii waxay yidhaahdeen carabigu waa asalkii laakiin dadka loo khudbadaynaya hadday yihiin haalibkoodu dadaan carabigii garanaynin ila khudbadda tacabud keliya loogama jeedo khadiibku inuu ah, alfaadan akhriyo iyadaan dadku fahmaynin laguma cibaadaysanayo keliye tadkiir iyo waana ayaa looga jeedaa iyo wacdi dadka la wacdinayo sida xadiiskii markaa jaabir ibnu samuraba sheegayey kaanat lilnabiyi sala allahu alayh wasalam khudbataani yajlisu baynahuma yaqra'u alqur'aana wa yudakiru annaas afka loogu khudbadaynayo haddaynay fahmaynoo garanaynin dadkani oo laba fardiyo cid ka fahmaysaaba inaynay ku jirin hal dukir miyaa la waaniyey dee tadkiirkii ma xasilin bay noqonaysaa cid ka fahmaysaaba haddaynu jirin xaajadu waxay keensanaysaa wax tadkiirka ku xasilaya iyo wacdigii iyo waanadii in la helo ayaa loo baahanaya calaa kulli xaal mas'aladaa khilaaf baa ku jira qowlkaana quwadiisa waad aragtaa ha yeeshee waxaa laga yaabaa dee madhabka sida ku sugan in dadka qaarkood intaasuu yaqaaniinoo wax kaleba aynay arag haddii ha dhow la yidhaahdo khudbaddii dee waa soomaali baa lagu khudbadeeyo ma ansaxayso tashwiish iyo mafsada ka imanaysa sidaas aawadeed waxaan ku talinayaa hadday noqoto in af kale sida ama af soomaali oo kale la doonaayo dadka in lagu waaniyo qadarkii khudbadda oo shuruudihii oofsaday shaaficiyadu ay sheegayeen aan shardina maqnayn oo carabi waa inay dhacdaa qadarkay sheegayaan ma badnaa xamdale iyo sanaa in lala yimaado shahaadateynka lala yimaado aayad la akhriyo taqwo la amro nebiga lagu salliyo la duceeyo intaasi wax yar weeye marka shuruuddii oo dhammaystiranoo carabiya labada khudbadood mid walba laga helo wixii af soomaaliya kale aad u idaafaynaysa ku dar saas aawadee ma xal yeelan maayo ruux tashwiishiyoo yidhaahdo khudbaddu ma asixin waxaa la odhanayaa shuruud u dhan tahay baa khudbad walba carabi iyadoo a dhacday hadday tahay tii hore iyo hadday tahay toddobaba mid sharti dhiman yahay ma jiro mid walba waxay dhacday biluga alcarabiya taammata shuruud idaafada kale ee af soomaaligaee tadkiirkee lagu sii daray dee miday wax yeelaysa ma aha kitaabay ka soo saarayaan idaafada noocaasi haddii shuruuduhu dhammaystirantay waxbay yeelaysaa ka soo saarayaanna ma jirto laakiin hadday noqoto markaa in labadii khudbadood af soomaali lagu jeediyo ama shuruudihii qaarkood carab iyagaan ku dhicin soomaali lagu jeediyo ama khudbadda hore carabi lagu jeediyo ta labaadna soomaali maxdiya laga dhigo dee khudbaddaadii inaynay asixin iyo inay asaxdaa waa maxallu khilaafin hadhow tashwiish hadduu yimaadana dee laftaadu sababbaad ku leedahay sooma waxay kaaga sibnayd shuruuddii oo dhammaystiranoo wada carabi ah inaad khudbad walba kula timaado idaafada afka soomaaligana marka aad raacayso sidaas ayaa markaa fiican in lagu dadaalo can abi hurayrata radia allaahu canhu ana nabiya sala allahu aleyh wasalam qaal ida qulta lisaaxibika ansit yowma aljumucati walimaamu yakhtubu faqad lagawt abu hurayra wuxuu sheegay in nebigu sala allahu aleyh wasalam inuu yidhi idaa qulta lisaaxibika haddaad ku tidhaahdo saaxiibka ansit aamus aad ku tidhaahdo yowma aljumucati maalinta jimce walimaamu yakhtubu walxaal alimaamu imaamku yakhtubu uu khudbadaynayo aad sidaa tidhaahdo faqad lagawta lagwi ayaad gashay oo hadal aan faa'iide lahayn ayaad samaysay oo lagwi ayaad la timi yacnii lagaa macnaheedu waxay tahay ataa biqowlin saaqit hadal lagwi ah oo liita oo aan faa'iido lahayn ayuu la yimi sababtuna waxay tahay hadalka uu markan leeyahay maadaama uu ajar seejinayo jumcadiisii ka nuqsaaminayo sidaas yadaa aawadeed ayay waxay noqotay inuu laqwi hadalkani noqonayo xadiiskan waxaa soo wariyey bukhaari iyo muslim waxaa laga qaadanayaa khatiibku markuu khudbadaynayo maalinta jumcada inaan la hadlin khudbaddaa loo jeedaana waa labada khudbadood ee la khudbadaynayo salaada ka hor ee imaamku mimbarka markuu korsan yahay ee la addimo salaada la bilaabayo ilaa laga gaadhayo iqaamada salaada la qiimayo intaa dhexdeeda khudbadda la khudbadeeyo ee labada ah ayaa loo jeedaa in lagu aamuso la dhegaysto ee eh, haddii khudbado kale dadkii la yimaadeen oo ku darsadeen oo qaarkood adaankaa ka hor khudbado kale ay ka sii hormariyaan ama salaadda markay laga baxo ay khudbad kale sameeyaan oo is yidhaahdaan bal dadkii waaniya ama khudbaddii wax uga sheega in la dhegaystaa waajibi mayso yaa ee khudbadaha ay waajibka tahay in la dhegaystaa waa markaa khatiibku mimbarka korsan yahay khudbadda uu khudbadaynaya bayna aladaani waaliqaama adaanka uu mimbarka koray iyo iqaamada dhexdooda labada khudbadood ee dhacaya ayaa looga jeedaa dadka qaarkood waxay ka dhigeen khudbadihii saddex bay gaadhsiiyeen oo markay koob iyo tobankii wax yar tahay ayaa waxa dhacdaa magaalooyinka qaarkood ama manaatiqda qaarkood iyo gobollada qaar in kursi iyo miis loo soo dhigaayo khatiibkii oo halkan intuu soo fadhiisto khudbaddii oo af soomaaliyu sii jeedinayaa dadkiina qur'aankii akhrisanayaan allo wuxuu khudbadda hadhow ku sheegi doono buu sii akhrinaya ilaa xilligaa ay gaadho xilliga marka gaadho kacayaa mimbarkuu korayaa dadku salaamayaa dabeedna waa fadhiisanaya waa la addimaya markaasuu khudbadihii oo carabi ah jeedinaya qaar kale waxay ku sii dareen inay mid kalena ka dambaysiyeen laakiin calaa kulli xaal khudbadda sunnada ee sharciga ahi waa taa bayna aladaani waaliqaama dhacaysa weeye taasaa sunnaa hadday noqoto markaa bacda asalaa in dadka in loo yaro sheego ama lagu baraarujiyo in loo baahdo waa inaan laga dhigan wax joogto ah si aan loo moodin inay sunno tahay oo mulaasamo la laasimayo aan lala iman laakiin haddii la joogteeyo laga caado yeesho in bacda asalaa yacni waxaa weeye khudbad la jeediyo walow fadhiba ha lagu jeediyo ama qabla aladaan in khudbad la jeediyo ama labadaba in la laysku daro waxaa laga yaabaa dad badani dee inay moodaan sunnadu inay sidaaba tahay inay sidaa moodaan baaba dhici karta marka waxa weye calaa kulli xaal khudbadda nebiga ka sugani waa taas marka waxawe bayna aladaani waliqaama dhacays fii bacdi alaxyaan bacda asalaa wax waa la baraarujin karaa ama waa la tambiihin karaa laakiin waa inaan laga caado yeelan xadiidka waxaa laga qaadanayaa khudbadda jumcada in la aamusaa inay waajib tahay oo la dhegaystaa inay tahay mid waajiba waa in la dhegaystaa la aamusaa loo dheg raariciyaa khatiibku wuxuu sheegay wax hadala innaba aan lala iman waana waajib xadiiskuna waa sheegay oo markuu khatiibku khudbadaynayo ruuxna yaanu hadlin ruuxii hadlaana laqwi buu ku dhacay waa nahyi ruux hadlaayaanu jirin wannahyu yaqtadii taxriim nahyiguna wuxuu keensanayaa xaaraantinimayn saasuu keensanaya marka insaat in lala yimaado la aamuso la dhegaysto weeye culamada qaarkoodna ijmaac bay ku soo naqliyeen khudbadda jumcada in la dhagaystaa inay waajib tahay waxaa kaloo laga qaadanayaa in la hadlaa wakhtigaa khatiibku khudbadaynayo jumcada inay xaaraan tahay inay bannaanayn taasna waa laga qaadanaya faqad laqawta maxaa loo jeedaa yacni laqawta waxaa loo jeedaa laqwi baad ku dhacday laqwigaasi muxuu keensanayaa wuxuu keensanayaa ajarkii inuu nuqsaamiyo culamada qaarna waxay leeyihin ajarkii jumcaduu baabi'inaya bacdu ahlicilmi waxay leeyihiin fadligii jumcadii iyo ajarkii jumcada wuu waayayaa ha yeeshee la odhan maayo kaama asixinoo duhur inaad la timaaddaa waajib kugu ahe la kaalay duhur la odhan maayo ee faralku waa ka dhacay faralkii waa ka dhacay laakiin ajarkiiba ka nuqsaamay culamada qaarna waxay leeyihin ajarkii waaba ka baaba'ayba ma nuqsaamin keliya waa baaba'o wax ajar ah oo jumcadaa ka helayaa ma jirto waxaa dhacda dadka qaarkood intay jumcada habsaamaan ayaa khatiibkii oo khudbaddii ku jira ayaa laga yaabaa inay iska soo sheekaysanayaan ilaa intay masjidka iska soo gelayaan masjidkay gelayaanna khatiibkii khudbaddii buu ku jiraa waa khudbadaynaya iyaguna waa maqlayaan waxaa laga yaabaa dee inay ismoodsiinayaan markay masjidka ku jiraan keliya in aamusku saaran yahay dee masjidkay doonayaan inay ku tukadaan maadaama khudbaddiisii socoto walow gurigaba ha ka soo baxaya dee inuu hadlaa uma bannaana waa inuu markaa aamus la yimaado idaa khataba marka la yidhaahdo waxaa laga tilmaamaya ay sharaca fi lkhutba xadiiska sheegaya hadduu markaa khatiibku khudbadeeyo yacni ruux hadlayaanu jirin idaa khatabaa la yidhi moogta idaa khataba macnaheedu ma aha hadduu khudbaddii ka faaruqo mana aha hadduu doonaayo inuu khudbadeeyo weli khudbaddii aanu bilaabin ee waxaa looga jeedaa idaa sharaca fi lkhutba hadduu khudbadda gudagalo bilaabo saasaa looga jeeda ahlucilmiga qaarkood waxay yidhahdeen ruuxii hadduu dhegala' yahay waanu waxba maqlaynin ama khatiibkii ka fog yahoo khudbaddii aanu maqlaynin macnihii loo yidhi ha u aamuso oo yaanu hadlin dee meesha waa ka baxday oo ma dhegaysan karayo wuxuu dhegaystaba maqli maayo ama maqalba markaa uma sugnaa markaa dikri hoos ah oo aanuu dadka ku tashwiishinayn iyagu maqlaya hoos waa ula iman karaa waana macduur macnihii loo yidhi ha u aamusana meesha ma taal laakiin sare uma qaadi karo saasaa ahlucilmiga qaarkood marka ay yidhaahdeen saaxibu taysiir alcallaamna wuxuu odhanayaa waa ra'yi wajiiha buu odhanaya manaa weji maqbuul ah waxaa isweydiin lahaa daba su'aal ku saabsan khatiibkii baa khudbadaynayey nebiga sala allahu alayh wasalam ayuu xuskiisa soo qaaday khudbadda dhexdeeda khatiibkii oo khudbadaynaya nebiga ma lagu sallin karaa jumcadii khatiibkii oo khudbadaynaya oo khudbaddii wadaa dadka dhegaysanaya nebiga sala allahu alayh wasalam ma ku sallin karaan taa culammadu waa isku khilaafeen waxay ka leeyihiin laba qowl culammada qaarkood waxay yidhahdeen haa qaarna waxay yidhahen maya waxaanay ku dhisan tahay laba caam baa meesha iscaaridoo mid weliba wejina caam ka yahay wejina khaas ka yahay marka keebaa la khaas yeelayaa keebaase wax khaas yeelaya takhsiiska labada la ysku khasisayana aad yo aad bay markaa u adag tahay had yo jeer waxay u baahan tahay adillo khaariji ah marka culammada qaarkoodba mid bay qadimeen cumuumkiisa midna waa khasiseen midna waa caam yeeleen yacnii labada qolaba mid bay ku khaas yeeshay ka kale calaa kulli xaal laakiin wejiga in sha allaahu aan filayo inuu arjax yahay waxa weeyaan inaanu intaa uu khatiibku khudbadaynayo inaanu nebiga ku sallinayn sala allahu alayh wasalam qofka dhegaysanaya inaanu ku sallinayna aamuskii laazimayo waynu ogsoonnahay marka kale aan khudbaddan lagu jirin in nebiga lagu salliyaa marka la soo qaado inay waajib tahay laakiin marka kale inay waajib tahay kama dhalanayso markan ilaaba ilaa in lala imanayo culamada qaar waxay u deliishadeen xadiiskan idaa qulta lisaaxibika ansit yowma aljumucati walimaamu yakhtubu faqad lagawt qof baa hadlay iyadoo khudbaddii lagu jiro jumcada mid kale wuxuu idhi amus amus waa macruuf buu is idhi amar shay macruufoo wanaagsan ayuu is idhi amar oo xumaanta reeb isagoo isle macruuf amar ayaa haddana nebigu sheegay sala allahu aleyh wasalam inuu laqwi ku dhacay marka wakhti kale shay waajiba wakhtiga in lala yimaado inaynay bannaynayn baa laga qaadanaya khatiibku markuu khudbadda ka fadhiisto koowaad intaannu tallabaad u kicin intaa u fadhiyo iyada ma la hadli karaa ma la ducaysan karaa jawaabtu waxay tahay sida ahlucilmiga qaarkood ay yidhaahdeen haa waa la ducaysan karaa ilaahayna waa la baryi karaa laakiin bisharti waa inaynay kaa gaadhin hadalka uu khatiibku hadlayo oo haddii ay kaa gaadho hadalka khatiibku hadlaayo oo sidaa ducadii u waday ayuu haddana bilaabay xamdaladii dee waxay noqonaysaa khatiibkii oo khudbadaynaya in hadalkaagii ku dhacay sidaas aawadeed bay culammada qaarkood yidhaahdeen waxaa axwata si aanay uga gaadhin khudbadda labaad dhexdeeda si aan hadalku uga dhicin oo laqwi aanu u asiibin inuu iskaba aamuso wakhtigaas laakiin hadduu ka taxadiri karo waa u bannaananaysaa sababtu maxay tahay xaal baa halkan yaalla idaa qulta lisaaxibika ansit walimaamu yakhtubu waa inuu khudbaddii ku jiraa markanuu fadhiyana ma khudbadaynayo yaa markanuu fadhiyo khatiibkii ma khudbadaynayo waa khudbadaha dhexdoodiiyo khudbaddii maaha tii horena waa dhammaatay tii labaadna lama bilaabin laakiin ishaaro inuu u tilmaamo qofkii hadlayey inuu aamuso iyo wax la mida dhibi kuma sugnaa can abi hurayrata radia allaahu canhu ana rasuula allahi sala allahu alayh wasalama qaal man iqhtasala yowma aljumucati ghusla aljanaaba rasuulku wuxuu uhi sala allahu alayh wasalam man iqhtasala ku kastoo maydha yowmaaljumucati maalinta jimce ghusla aljanaabati ay ghuslan ka ghusli aljanaaba maydhasho la mida maydhashada janaabadoo kale maydha yacnii si fiican u maydha maydhashada janaabadu waa maydhasho jidhkao dhan la wada gaadhsiinayo biyaha oo si fiican loo maydhanayo umma raaxa dabeedna taga fi saacati aluulaa saacadda koowaad buu tegey masjidkii faka'annamaa qarraba badanah wuxuu shabbahayaa la mid yahay sidii qaalin geela mid qurbaan iyo sadaqad u bixiyey yaa qaalin geeloo kale inuu sadaqadaystoo kaluu la mid yahay hadduu saacadda koowaad maalintaa jimce soo gala masjidka waman raaxa fi saacati aaniya kii intuu sidaa sameeyo saacadda labaad isagu taga faka'annamaa qarraba baqara wuxuu shabbahaa inuu markaa inuu sadaqadaysto qurbaan u bixiyo kalu ka dhigay waa markuu saacadda labaad soo galo waman raaxa fi saacati ahaalita kii masjidka taga saacadda saddexaad maalintaa jimce fa ka'annamaa qarraba kabshan aqrana wuxuu shabbahayaa la mid yahay sidii mid dhoweeyo sadaqadaystay ama qurbaan u bixiyey ee kabshan wan aqrana geesa leh wan weyn oo geesalahoo kale inuu baxsaday oo sadaqaduu bixiyo kalu ka dhigayay hadduu saacadda saddexaad tago masjidka yimaado waman raaxa fi saacati araabica kii taga masjidka saacadda afraad fa ka'annamaa qaraba dajaaja wuxuu shabbahayaa sidii mid markaa digaag markaa inuu u dhoweeyey xabad markaa digaaga ama midh digaaga inuu qurbaan u bixiyey ama sadaqad oo kaluu la mid yahay waman raaxa fi saacati alkhaamisa kii taga masjidka maalinta jumce saacadda shanaad fa ka'annamaa qarraba baydah wuxuu shabbahayaa ukun ama beed inuu qurbaan u bixiyo kaluu shabbahaya ama sadaqadaystay waa kii saacadda shanaad waa sidaas fa kharaja alimaamu marka imaamku soo baxo xadarat ilmalaa'ikatu malaa'igtu waa timaaddaa yastamicuuna dikra xaalay xuska iyo dikriga ay dhegaysanayaan yacnii khudbadda dhegaysanayaan khudbaddii baa dikri lagu magacaabay waayo dikri waa lagula imanayaa xaalay khudbadda dhegaysanayaan bay markaa malaa'igtu soo xaadirtaa timaadaa xadiidkan eh, waxaa soo wariyey bukhaari iyo muslim ayaa soo wariyey waxaanu xadiisku tilmaamayaa fadliga ay leedahay ruuxa si fiican u soo maydha maalintaa jumce dabeedna soo dadaalo goor hore yimaaddaa fadli weyn maalintaa inuu helaayo waayo neef geela inuu qurbaan u bixiyo sadaqadaystaa waa shay cadiimo weyn taana wuxuu ka heli karaa saacadda koowaad inuu yimaado yaa neef lo'a inuu sadaqad u baxsadaana iyaduna waa weyn tahay saacadda labaad buu taa ku helaya saacadda saddexaad waa wan weyn oo geesa leh wanku hadduu yar yahayna geesa ma yeesho laakiin wan weynaaday oo gaboobay uunbaa dee geesaha yeelanaya waa inuu weyn yahay saacadda saddexaad baa taana lagu helay saacadda afraadna waxay noqonaysaa xabaddigaada inuu sadaqadaystay ka dhiganto saacadda shanaad waa ukun ama beed xabad beeda ama ukun wixii ka dambeeyaa qurbaan looma sheegin inuu la mid yahay cid qurbaan bixisay ha yeeshe magaciisa waa la qorayaa oo malaa'igtu waa qoraysaa cid alla cidda masjidka soo gashaa waxay qorayaan ilaa inta khatiibku aanu khudbadda bilaabin oo aanu iman wixii ka horreeyoo dhan magacyadu waa la sajilaya malaa'igta albaabada joogta ayaa markaa qoraysa sida loo soo kala horraangala iyo ruux waliba goortu soo galay ayaa la qoraya haddii khadiibku soo baxo u yimaado khudbaddii uu bilaabo malaa'igtii dadkii dambe qori mayso waxaynu u jeednaa malaa'igta kuwan markaa albaabada masjidka markaa dadka ku qoraya kama hadlayno qofka markaa labada malaka la socda uma jeedno kuwaasi waxa weeye wax kastoo qofka ka dhaca mar kastaba waa qorayaan laakiin waa qoraal kaloo ka duwan kani khatiibku markaa uu yimaado khudbadda bilaabo khudbadday dhegaysanayaan khudbaddii baa dikri lagu magacaabay waraaqahay wax ku qorayeen waa laabayaan iyaga ayaa dhegaysanayao dhegaysi ah jumcada shanigeedu inuu weyn yahay halkaa ka muuqanayso ilaa malaa'igtii baa soo xaadirayso khudbaddii xataa dhegaysanaysa waxaa kaloo laga qaadanayaa khudbaddii waa inay noqotaa dikri waa inay noqotaa waa inayna iska noqon khudbaddu yacni mid markaa lagaga hadlayo waxyaale aan faa'iido lahaynoo dadka diintoodii aan anfacaynin adduunye iyo wax la mida mid lagaga sheekaynaya waa inaynu noqon adduunye iyo siyaasad iyo waxyaalo la mida waa inaynu noqon khudba siyaasiya waa inay noqota khudba diiniya oo dadka lagu wacdinayo la tadkiirinayo aakhiradii la xasuusinayo oo geeridii la xasuusinayo nebiguna sala allahu aleyh wasalam khudbadda markuu khudbadaynaayo haaliban wuxuu aad u akhrin jiray suuratu qaaf ilaa saxaabada qaarkood ay yidhaahdeen suuratu qaaf waxaannu ka qaybnay afka nebiga sala allahu aleyh wasalam maalinta jumco markuu khudbadaynayo khudbaddu ku khudbadayn jiray baannu carabka nebiga ka qaybnay taasina waxay ku tusinaysaa farabadnida intuu suuratulqaaf nebigu ku khudbadayn jiray inay aad u badnay marka khudbaddu waa inay noqotaa khudbad dadkii wacdinaysa suuratu qaaf waxyaala badan bay ka warramaysa ummadihii la halaagay hadday tahay geerida imanaysa hadday tahay qurbiga ilaahay khalqiga u dhow yahay oo axwaashooda taalacanayoo ka wada warqaba hadday tahay hadday tahay waxa weeye naarta hadday tahay yacnii hadday tahay waxa weeye yacnii axwaashii aakhiro aad bay uga warramaysaa suuraddu ilaa bacsigiiyo soo saarkiiyo marka suuraddu waxa weeye wax badan bay ka warramaysaa marka in lagu khudbadeeya inay fiican tahay baa laga qaadanaya waxay culammadu isweydiiyaan saacadahani goormay bilaabanayaan bacdu ahlicilmi waxay leeyihiin saacadahani waxay bilaabanayaan markay qoraxdu soo baxdo marka saacadda koowaad saacadda labaad saacadda saddexaad saacadda afraad saacadda shanaad saasay u soconaysa marka min tuluuci shamsi bay bilaabanaysa qowl baa jira bacdi ay yidhaahdeen oo daciif ah odhanaya saacadahani waa wakhtiyo yaryar baa loo jeedaa wakhtiyo badan ma aha waxaanay bilaabanaysaa zawaalkay ka bilaabanaysa laakiin qowlkaasi waa daciif bilmara muraadna ma aho xadiiska laguma fasiri karo cidda tidhina waxay ku tidhi ra'yi keliya waxaana soo arooray xadiis sheegaaya maalinta jumcee waa laba iyo toban saacadood yowmu ljumucati sinta cashara saaca waa laba iyo toban saacadood xadiis sheegaya soo arooray marka culammada badankoodu waxay yidhahdaan wuxuu bilaabmaysaa min tuluuci shamsi bay ka soo bilaabmaysaa marka shanta saacadood sidaasay markaa yihiin marka saacad waliba goortay ku dhici karto waynu garan karaa haddii qorax soo baxa laga soo tirinayo saacadda ugu dambaysa waxay ku dhowaanaysaa uun wakhtigii khatiibku imanayey bay ku soo dhowday marka waxay noqonaysaa calaa haada hadday sugnaato saacado haddaynu isticmaalloo kale inay shabbahayso inay sidaa shabbahayso ayaa laga fahmaya waxaa laga qaadanayaa qaalin geela in la sadaqadaystaa inay ka fadli badan tahay qaalin lo'a in la sadaqadaysto waayo saacaddii koowaadna waxaa la badana saacaddii labaadna waxaa la baqara qurbaanka xadiiska lagu sheegaayo waxaa loo jeedaa un sadaqad la sadaqadaystaa laga tilmaamaya waayo qurbaanku hadduu hadyigii nusuga ahaa yahay hadyiga nusuga ahi nicmoolay unbuu ku baxaa adi iyo geel iyo lo ayuunbuu ku baxaa shay aan nicmoolaydaa ahayn kuma baxo dee waxaana ku jira xadiiska dajaaje ayaa ku jirta iyo bayda marka sidaas aawoodee culamadu waxay ku xambaareen in laga tilmaamayo qurbaan sadaqad ah in laga tilmaamayee kii hadyiga nusuga ahaayee xaramka lagu qali jiray ama wakhtiga ixraamka la qali jiray inaanu kaas ahayn sida sheikhuba baraarujinaayo marka mutlaqu sadaqa ayaa laga tilmaamaya waxaa kaloo laga qaadanayaa dadku siday u kala fadli badan yihiin inay tahay calaa xasabi alacmaal waxay ku kala fadli badnaanayaan maaha nasabka iyo yacnii xasabka sharaftii aabbayaasha iyo awowayaasha iyo xoolaha maaha anna fadla annaasi muratabun cala acmaalihim biljumucati wahayriha ina akramakum cinda allaahi atqaakum fadliga dadku wuxuu ku xidhan yahay camalladooda maalinta jimce iyo jimcada khayrkeed baa camallada ay samaynayaan daahiran wa baatinan ayuu ku xidhan yahay fadligoodu ilaahayna wuxuuhi ina akramakum cinda allaahi atqaakum falaa xasaba walaa nasaba walaa nashab sharaf aabbayaal iyo awowayaal mid fadligu ku sugan yahay maaha nasab miduu ku sugan yahay fadliguna maaha xoolaha miduu ku sugan yahayna maaha oo sida loo kala xoolo badan yahay ba ilahay agtiisa loogu kala mudan yahay dee sax noqon mayso sax ma noqonayso can salamata bni alakwaci radia allaahu canhu wa kaana min asxaabi shajara yacni waxa uu ka soo wariyey bukhaari iyo muslim saxaabigii la odhan jiray salamata bn alakwac wa kaana min asxaabi shajara waxaanu ka mid ahaa qoladii geedka hoostiisa nabiga sala allahu aleyh wasalam baycada kula gashay ayuu ka mid ahaa laqad radia allahu can ilmu'miniina id yubaayicuunaka taxta ashajara marka asxaabu shajara saasaa loo yidhi qaala wuxuu uhi kunnaa nusallii waxaannu ahaan jirnay qaar tukada maca rasuulilahi sala allahu aleyh wasalam rasuulka ilahi la jirkiisa salaata aljumuca salaadda jimce ayaannu tukan jirray umma nansarifu intaa dabadeed salaaddii waa ka bixi jirray walaysa lilxiitaani dillun nastadillu bihi yada oo walxaal laysa lilxiitaani aynay u sugnayn gidaarada dillun hadh aanu u sugnayn hadhkaasoo nastadillu bihi aanu hadhsanno nebigu sala allahu alayh wasalam salaadda wuxuu tukan jiray jumce iyadoo gidaaradu hadh la hadhsado aynay lahayn wa fii lafdin lafdi kale waxaa ku sugnaa kunnaa nujammicu waxaannu ahayn qaar jimcaysta oo salaada jumce tukada ayaannu ahayn maca rasuulillahi sala allahu alayh wasalam rasuulka ilaahay la jirkiisa ayaanu salaadda jumca la tukan jirray idaa zaalat ishamsu markay qoraxdu ka iilato samada bartankeeda ayaannu nebiga sala allahu alayh wasalam la tukan jirray salaadda jumce uma narjicu dabeedna waan noqon jirro fa natatabacu alfay'a waxaannu raacraaci jiray harka ayaanu raaraaci jirray riwaayadana waxaa soo wariyey muslim baa saxiixa ku soo wariyey culammadu waxay isweydiiyaan wakhtiga salaadda jumca soo gashaa waa goorma madaahibta badankooda iyo culammada badankoodu waxay qabaan salaadda jumca waxay soo gashaa wakhtigii duhur soo geli jiray marka intaan duhur soo gelin oo wakhti duhur aynay gaadhin wakhti jumcana ma soo gelin sidaa waxaa ku tegay saddexda madhabood madhabta shaaficiya madhabta maalikiya madhabta xanafiya saddexda madhaboodba waxay qabaan haddaan wakhtigii duhurka aynay gaadhin oo qorraxdu samada bartankeeda ka eelannin oo geestay u dhacayso u eelan jumca ma joogo jumca haddaanu jooginna dee jumco lama samayn karo jumcana lama addimi karo ila wakhti jumca waa inuu soo galaayo jumcana looma khudbadayn karo ila khudbadda jumce waxay dhacdaa wakhtiga jumca uun haddii qabla waqtiljumuca ay khudbaddu dhacdo khudbad jimce noqon maysa iska khudbad kalay noqonaysa halkaana waxaa ka imanaysaa jumcada inay bilaa khudbad noqoto saas aawadee waa in la hubiyaa xilligii jumcuhu inuu soo galay marka khatiibku mimbarka korayo ee la addimayo ilaa adaanka jumca loo addimayaa adaanku muxuu sheegayaa waa iclaam bidukhuuli ilwaqti waa ogaysiin dadka la ogeysiinaya wakhtigii inuu soo galay dee iyadoo wakhtigu aanu soo gelin haddii la addimo macnaheedu waxay noqonaysaa adaanku xilligiisii ma dhicin waxay noqonaysaa salaaddii oo aan joogin baa la yska addimay calaa haada wuxuu noqonayaa adaanku laqwi yacnii mid aan maqaamkiisi dhicinoo la tirsanaynin buu noqonayaa axaadiista badankooda waxay ku soo aroortay nebigu sala allahu aleyh wasalam inuu tukan jiray salaadda jumce goorta ay qoraxdu ka iilato samada bartankeeda riwaayada dambe ee muslimna siday sheegaysaasaa weeye garannay taasi inay tahay wakhtiga jumcadu joogtay asalka ah waxay isweydiin leh ka hor ma dhici kartaa inay joogto oo barqadii ama qabla alistiwaa intaynay qorraxdu gaadhin samada bartankeedaba gaadhin ee gelin hore ay tahay jumco ma la tukan karaa madaahibta badankoodu waxay leeyihiin oo shaaficiyada iyo maalikiyada iyo xanafiyadu ka mid yihiin may lama tukan karo lamana khudbadayn karo khudbad jimce qabla azawaal qorraxdu intaynay samada bartankeeda ka iilannin oo xilligii duhur soo gelin haddaba madhabta xanaabilada oo afarta madhabood ka mida ayaa iyagu sidaa khilaafo waxay yidhaahdeen sidaasi waa sida afdalka ah xilligii duhurka in la tukadaa waa sida afdalka ah ha yeeshee waxa bannaan gelinka hore lafteeda barqadii in la tukadaa waa bannaan tahay laga soo bilaabo wakhtiga ciidda la tukado ilaa awqaadda kale ka dambaysa jumcada waa la tukan karaa sidaa waxaa odhanaya madhabta xanaabilo oo saddexda madhabood ee kale khilaafay waxaanay cuskadeen axaadiistan ku soo aroortay salaadda waxaanu ka bixi jiray walaysa lilxiitaani dillun nastadillu bihi xadiiska bukhaari iyo muslim salaaddii jumcaannu rasuulka la tukan jiray buu yidhi salamatu bnu akwac dabeedna waa laabmi jirnay markaannu xaggii guryaha u noqonno waxaanu noqon jirnay iyadoo gidaaradu wax hadha aynay lahayn wax hadha oo la hadhsado aynay lahayn qaydka nastadillu bihi waxaa laga qaadanayaa hadh yar oo aan la hadhsan karin inay gidaaradu markaa lahaayeen ila kuma dayn walaysa lilxiitaani dilluna wuxuu raaciyey sifuu raaciyey asalna waxaa u ah sifada in wax lagu bixinayo walaslu fi lqaydi ixtiraazun wayaqin ligayrihi ka kashfi tacliilin juhil dilun nastadilu bihi nastadilu bihi har aannu hadhsanno isagaan lahayn marka hadh yar oo aan la hadhsan karin inay gidaaradu markaa lahaayeen baa laga qaadanaya taasna macnaheedu wuxuu noqonayaa bay yidhaahdeen siday u deliishadeen goorta uu nebigu tukaday sala allahu alayh wasalam inay ahayd markii zawaalku dhacayey ama markii samada bartankeedaba ay taagnayd qorraxdu inay goortaas ahayd goortuu tukanaya nebigu sala allahu alay wasalam salaadda markuu tukanayana laba khudbadood baa ka horreeya iyo adaan dee haddii qorraxdu markay samada bartankeeda ka iilato xaggay u dhacayso u soo dhaaftay bartankii xaaladdaa nebigu khudbadda bilaabay oo inta la addimay uu khudbaddii bilaabay oo laba khudbadood khudbadeeyey haddana salaaddii dadka tujiyey dee intaasoo dhan gidaarku har waa yeelan lahaa la hadhsado ila zawaalku markuu dhacayba in yaroo hadhi waa jiraysaa intii adaanka iyo labada khudbadood iyo labada ragcadood la tukanayey intaasoo dhan hadh yaroo la hadhsado ma laha waxaa ka imanaysa ilaaba ilaa goorta la tukaday walow markaa wakhtigii zawaalka hadday doonto haba soo gashanaadee goorta la bilaabay khudbaddii la addimay ilaa adaanku wuxuu sheegayaa wakhtigii ayaa soo galay salaaddee inay ahayd qabla azawaal istidlaalka ay ka daliishanayaan saasay u dhigayaan oo xadiiska kala baxeen waxa kaa ka sii xoog badan bay yidhaahdeen xagga dalaalada xadiidka kalee sheegaaya min xadiisi jaabir ana anabiya sala allahu alayh wasalam kaana yusallii ljumucata uma nadhabu ila jimaalina fa nuriixuha xiina tazuulu ashamsu muslim baa saxiixa ku soo wariyey wuxuu jaabir yidhi wuxuu ahaan jiray nebigu sala allahu alayh wasalam mid jumcada tukada yacni waa la tukan jiray buu jeedaa umma nadhabu ilaa jimaalina dabaed waxaanu qaban jirray awrtayadii baanu qaban jirray buuri yanii geelayagii awrtayadii ayaanu qaban jirray fa nuriixuhaa waa soo celin jirray xiina tazuulu shamsu goortay qorraxdu iilato oo samada bartankeeda ka iilataanu soo celin jirray yaani wuxuu leeyahy nabigaan la tukannay markaan la tukanna waa tegi jiro yacni awrtayadii iyo geelayagii ayaannu qaban jirray buuhi waa soo daajin jirray dabeedna waxaannu soo celin jirray samada markay bartankeeda ka ilato qoraxdu calaa haadaa waxaa laga fahmayaa qabla zawaal in salaadda iyo khudbadduba dhacday calaa kulli xaal axaadiistaasay ka daliishanayaan culammada xanaabiladu in waxa weeye wakhtiyada qaarkood fii bacdi alaxyaan la tukan karo qabla azawaal laakiin jumhuurka culammadu waa diidan yihiin sidaas aawadeed haddaan xaaja jirin oo baahi aynay keensan walow qawiba ha noqotaba e in la sameeyo ma aha ee sidii haalibka ahayd ee nebigu samayn jiray sala allahu aleyh wasalam oo ah markaa zawaalku dhaco inuu nebigu sala allahu aleyh wasalam jumcada tukan jiray wakhtigii waa in la tukadaa haddii la yidhahdo sida kale waa bannaan tahay kolay dalaalada daahirkana waad mooddaa nowcan maa ay ku tusinayso oo weji ay leedahay qowlkaas laakiin jumhuurka culammadu ma qabaan in qabla zawaal la tukado jumcada iyo in la khudbadeeyo toonna waxay leeyihiin mid walba waa in lala sugaa intay qoraxdu ka ilanayso samada bartankeeda ilaa wakhtigaa waa in la sugaa wuxuu leeyahay saa'ilku haddii khatiibku maalinta jimce uu khudbaddii hore isku ilaawo oo u dheereeyo ma la xasuusin karaa fadhiga labada khudbadood sunnadu waxay tahay kollay khudbadda jumcada inaan la dheerayn oo la gaabiyo ayaa sunnadu tahay nebiguna sala allahu aleyh wasalam waxa uu sheegay ina qisara khudbati arajuli ninka khudbaddiisu inay gaabnaato salaaddiisuna dheeraataa waxay ka mid tahay fiqigiisa ayay ka mid tahay inuu shareecadii fiqhi u leeyahay oo aqoon u leeyahay bay sheegaysa marka waxaa fiican khudbadaha inaan la dheerayn ee la koobo oo aan la dheerayn ba fiican waanadana khudbadda waa in loo badiyaa iyo nusuustii adilada si dadkii waxa weeye ay u anfacdo aadaabtana waxaa ka mid a in khudbadda cod nool lagu akhriyo cod nool waa in lagu akhriyo kaana idaa khataba calaa sawtuhu washtadda ghadabuhu waxmarat caynaah xataa kaannahu mundiru jeysh yaquulu sabaxakum wamasaakum nabigu sala allahu alayh wasalam markuu khudbadaynaayo codkiisu sare u kici jiro cod dheer buu ku hadli jiray cod daciifa ama layinoo dee markaysa waxaan inuu dadku ku lulanayaan inuu ku khudbadeeyo ma fiicno codkiisu sare u kici jiray wa calaa sawtu wax marrat caynaah indhihiisuna waa casaan jireen washtadda ghadabuh cadhadiisu waa darraan jiray khudbaddu waxay ku fiican tahay inay dhimbiila ka duulayaan khudbadda dhimbiila ka duulayaan inay noqoto bay khudbaddu ku fiican tahay waxaad moodaysay baa lay inuu ciidan ka digayo oo leeyahay waa idin hayaa colka ka kaca xataa kaannahu mundiru jaysh col soo galay inuu ka digaayo kalaad moodaysay yaquulu sabbaxakum wamassaakum uu saasuu kale leeyahay waa laydinku waabariisay waa laydinku galabaysay yacni kaannahu usaa leeyahy can abii hurayrata radia allaahu canhu qaala kana nabiyu sal allahu aleyh wasalam yaqra'u fi salaati alfajri yowma aljumucati alif lam mim tanziil assajda abi hurayra waxa uu sheegay in nabigu sala allahu aleyh wasalam akhrin jiray salaadda subax maalinta jimce inuu ku akhrin jiray alif lam mim tanziil assajda yacnii suuratu sajda inuu ku akhrin jiray ragcadda koowaad waxaa loo jeedaa bacda alfaatixa wa hal ataa cala iyo suurat linsaan ama hal ataa cala linsaan wuxuu ku akhrin jiray ragcadda labaad bacda alfaatixa xadiiskana waxaa soo wariyey bukhaari iyo muslim waxaa laga qaadanayaa salaada subaxe jimce in labadaas suuradood lagu kala akhriyo labada ragcadood inay tahay mid sunno ah faatixada marka la akhriyo dabadeed baa suuratu sajda la raacinaya ta hore ta labaadna faatixada marka la akhriyo dabadeed baa suurat hal cala alinsaan la raacinaya marka waxaa looga jeedaa labada suuradood axwaal badan bay koobsatayoo yacni nooc marka waxaa weeye dadkii in lagu waaninaayo inay xasuustaan bal waxa dambeeye iyo aakhiro bad'igii khalqiga iyo abuurkii sidii lagu bilaabay abuurkooda iyo waxa dambe u dambeeya mid walba in looga jeedo wakhtigaa dhacay halkaa inoogu joogo wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaaha ilaa anta astaqfiruka atub ilayk